الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مالك رحمه الله ما جاء في إفلاس الغريم هذا الباب فيما جاء إذا أفلس المدين ولم يستطيع أن يسدد ما عليه من الديون qala malik can ibni shihaab can abi bakr bni cabdiraxmaan bn alxaaris bni hishaam ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal ayumaa rajulin baaca mataacan ayu rajul baaca mataacan faaflasa aladi ibtaacahu minhu aflasa almushtari aflasa aladi ibtaacahu minhu walam yaqbid aladii baacahu min hamanihi shay-an walam yaqbid aladii baaca almataaca shay-an min hamani mabiicihi maa qabada shay-an baaca lahu shay-an bimi'a dirham maala faaflasa almushtari waalcaynu cinda almushtari waalbaa'icu lam ya'khud min hamani mabiicihi shay-an fawajadahu bicaynihi wajada almabiica bicayniha maa tagayarat fahuwa axaqu bih yaahudu mataaca hada cadl ya'khudu mataacahu fahuwa axaqu bih wain maata aladii ibtaacahu fasaaxibu lmataaci fiihi uswat uswatu lguramaa laakiin in maata almushtari almuflis waalcaynu qaa'ima wa hunaaka guramaau aw daa'inuuna lihada almushtari aladii maata fama alxal ayda qaala in maata aladii ibtaacahu wa huwa almushtari fasaaxibu almataaci wa huwa albaa'ic fiihi fi lmataaci uswat lguramaa yani yaktadii bilguramaa fayakudu kama yakuduun wayakudu maa yunaasibuhu min xisatihi ayb hada alxadiid huwa mursalu fi lmuwaa'aat kulu man rawaa hada alxadiida can alimaam malik fi lmuwaطa faqad arsalahu lianna abaa bakrin bin cabdiraxmaan taabici whuwa yaquul ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal faida huwa mursal hada alxadiid qad qaala bimadmuunihi jamiicu اlfuqahaa min alxijaaziyiin waa ahlu lathar famacnaa hada alxadiid qad akhada bihi culamaau alxijaaz wa culamaau albasra walakin qad khaalafahu culamaau lkuufa qaala abu cumar dafacahu yani rafada hada alxadiid min ahli lciraaqi abu xaniifa wa asxaabu kuufiyiin waraduu qaal wa huwa mima yucaddu calayhim min asunan alatii radduuha bigayri sunnatin saaruu ilayh hada min almacaayib radduu hadihi sunna bigayri sunnah bal radduuha bira'yin aw fikrin qaal waadkhalu nadara xaysu laa madkhala lahu fiih mil hadihi اlumuur laa madkhala lilnadari fiiha walaa majaala lilra'yi fiiha ida kaanat الsunaة haabitة falaysa liaxadi majaal ida jaءa nahr اllahi baطla nahru macqil qaala walaa madkla liلnadri maca صaxiixi اlأhar laa madkla liلnadr maca صaxiix ثuma dakara can imaam malik kahiira ida xadaثa can الnabiyi slى اllahu عalيه wasalam bxadiiثi fayuqaalu lahu ma taqulu anta hada alimaam malik idaa taxadaa aw xadaa bixadiiثi far sa'lahu bacd الnaas maada taqul anta yaquul falyaxdar اladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaab ayb laakiin saara fii juzءin min macnaa hada alxadiid nisaac shadiid bayna alimaami malik washaafici nisaac shadiid ma huwa qaala malik laysa xukmu lfalasi ka xukmi lmowt wa baa'icu silcati ida wajadaha bicayniha uswat lquramaai fi lmowt lianna hada alxadiid fiihi ana almushtariya idaa maata falbaa'icu uswat lguramaa'i fi lmataac ayb faqaala malik bikhilaafi alfalas wa bihada qaala axmed bn xambal wاlxuja huwa hada alxadiid xujatu alimaam malik walimaam axmed huwa hada alxadiid liana fiihi atafriiq bayna alfalas wa bayna almowt fayaquul idaa kaana almushtari qad halaka wamaat faina albaa'ica yushaariku alguramaa'a fima tarakahu hada almeyit qaala wa fii hada alxadiid annasu cala alfarqi bayna almowti walfalas wa huwa qaadicun limawdic alkhilaaf huwa qaadicun limawdic alkhilaaf ayb alxadiid mursal fiihi irsaal qaala shaafici almowtu walfalasu sawaa wa saaxibu silcati axaqu biha ida wajadaha bicayniha fi lwajhayni jamiica qaala ithnaan calaa xukmin waaxid idaa aflas aw maat fafi kila alxaalatayn yaakudu albaa'icu mataacahu walaa yushaariku alguramaa walaa yakunu uswatan fiih maa xujatu qaal xadiid abilmuctamir ibn camr bni naafic can cumar bni khaldata azuraqi qaal atayna abaa hurayra fii saaxibin lana aflas faqaala abu hurayra qadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ayumaa rajulin maata adkhala almowta fi lfalas ayumaa rajulin maata aw aflasa fasaaxibu lmataaci axaqu bimataacihi ida wajadahu bicaynihi fajacala ashaaficiyu dikra almowti ziyaadatan maqbuulatan fi xadiidi abi hurayra wagayruhu laa yaqbaluhu lianna xadiida bni shihaab can abi bakrin dakara xukma almowti fi dalika bikhilaafi alfaras faidan fi lxadiidi almursal alfarqu bayna alfalasi walmowt wa fii xadiidi abi hurayra almutasil jacala alfalasa walmawta fii xukmin waaxid alxadiid almursal akhada bihi malik wa axmed wa qaala alxadiidu faraqa bayna alfalasi walmowt ayb ashaafici qaala cindii xadiid abi hurayra sawaa bayna alfalasi walmowt lianna alxadiid fiihi ayumaa rajulin maata aw aflasa laakin qaaluu xadiid ashaafici fiihi dacf fiihi dacf qaala xadiidii ana mutasil shaafici yaquul xadiidii mutasil wadaaka xadiid malik mursal wاlmutasil أwlى faqaaluu xadiiثuka wain kaana mutasila lakin fiihi ضacf liأnna abalmuctamir wa huwa fii sanadihi abulmuctamir ibn camr ibn naafic laysa bimacruuf fakaأna alxadiiثaani mutacadidan wa kaأna xujaةa malik lam tamshi cala shaafici walaa xujatu shaafici mashat cala malik hada istadla bxadiid fiihi irsaal wadaka istadla bxadiid wain kaana mutasila wafaraqa bayna alfalasi wاlmowt lakin fiihi ضacfu ayضا sawaa bayna alfalasi wاlmowt lakin fiihi ضacf ayib lakin fi xadiidi صaxiixayn laysa fiihi الtacarudu lilfalas lilmowt fi fi saxiixayn ayumaa rajulin aflasa fawajada saaxibu lmataaci mataacahu fahuwa axaqu bihi hada laysa fiihi tacarudun lilmowt hal yadkul aw laa yadkul laysa fiih lakin ashaafici yaquul hadihi ziyaada alatii fi xadii fi xadiidi malik wain maata aladii ibtaacahu fasaaxibu lmataaci fiihi uswat lguramaa yaquul hadihi laysat min axadiid bal zaadaha abu bakr min cindihi wahuwa ra'yu qala malik an anh bni saciid can abi bakr bni muxamed bn cabdiamaan bni muxamed bni camr bni xazmin can umar bni cabdilcaziiz can abi bakr bn cabdiraxmaan bn xaaris bni hisham can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alay slam qaal ayuma rajuli aflas faadraka arajulu maalahu bicaynihi fahuwa acqu bihi min gayri hada alxukmu waadix qaala malikun fi rajulin baaca min rajulin faaflasa almubtaacu rajulun baaca min rajulin faaflasa almubtaau wa huwa almushtari faina albaa'ica idaa wajada shayئa min mataaci bicaynihi akhadahu albaa'ic idaa wajada mataacahu bicaynihi akhadahu wahuwa axaqu bih wain kaana almushtari qad baaca bacdahu wafaraqahu fasaaxibu lmataaci axaqu bihi min alguramaa'i laa yamnachu ma faraqa almubtaacu minhu an ya'kuda ma wajada bicaynihi laakin hada lmushtari in baaca bacda silcati wa baqiya bacduha cindahu fajaaa albaa'icu qad wajada almushtariya qad baaca bacdaha wa baqiya bacduha cindahu wa huwa qad aflas maada yafcal yaquul malik hada aladii faraqahu laa yamnacu min an yaakuda maalahu liana hada caynu maalihi wa huwa yaakudu maalahu sawaaء baacahu almushtari aw wahabahu aw tasarafa fiihi almuhim idaa kaanat alcaynu baaqiyatan faina albaa'ica ya'hudu maa lahu bicaynihi ayb fain iqtadaa min hamani lmubtaaci shayئan faaxaba an yaruddahu wayaqbida maa wajada min mataacihi wayakuuna fi ma lam yajid uswata alquramaa'i fadalika lahu hadi masala ukhra ishtaraa almushtari silcatan min albaa'ici bimiati dirham faacطىa albaa'ica hamsiina minha uma aflasa fi lbaaqi ma alcamal qaala fain iqtadaa wahuwa albaa'ic min hamani lmubtaaci shayئa yani akhada shayئa min hamani lmataaci wa baqiya lahu shayء aakhar faaxaba an yaruddahu axaba hada albaa'icu an yarudda hadihi alhamsiin maala wayaأkuda mataacahu kulah wayaqbida maa wajada min mataacihi faaxaba an yaruddahu wayaqbida maa wajada min mataacihi wayakuuna fima lam yajid uswata alquramaai fadalika lahu maala baaca zaydun min annaasi alaaثata akyaas min alqamti licamri camrun baaca kiisan min haadihi tasarafa fiiha walam yuujad laakin ishtaraa camrun hadihi alakyaas athalaatha bimia wa kaana qad acطa albaa'ica khamsiina min almia wa baqiya calayhi khamsuun faaflasa fi lkhamsiin walam yastaطic an yusadidaha maca annahu tasarafa fii huluthi lmataac in araada zaydun an yarudda alkhamsiin faya'khuda huluthay almataac wa yushaarika alguramaa'a fii maa lam yajid mima tasarafa fiihi almushtari falahu dalik lahu an yarudda alkhamsiin waya'khuda maa wajadahu min cayni maalihi wayushaarik ow yuxaasis alguramaaa fi ma lam yajidhu min mataacihi falahu dalik hada qowlu alimaam malik lakin sara النizaac bayna الshaafiعي wa malik fi hadihi اlmasأlaةi ayضا الshaafiعي yaquul طaalama anahu akhada shayئa min almaal shayئa min aلthaman falaysa biimkaanihi an yaruddah لأna hada mila raddi jamiici aلthaman wahuwa laa yajuuz faidan idaa akhada نصف الثمن وأراد أن يرد يقول الشافعي لا يمكن من ذلك بل هذه الخمسين فاتت وهو يشارك الغرماء في الخمسين الباقية على المشتري هذا شافعي خالف مع مالك في ذلك والشافعي يقول إذا أخذ ثمن بعضها لم يكن له إلى walaysa lahu an yarudda bacda haman kamaa laysa lahu an yarudda jamiicahu low qabadahu faraddu bacdi haman mihlu raddi jamiici haman laa yajuuz walaa yasix fakamaa laa yajuuzu an yarudda almi'ata mahala idaa akhadaha wayaquul ana aakhudu mataaci kadalika ida akhada nisfa haman laysa lahu an yarjaca hada nisfa wayushaarika alguramaaa fi lbaaqi qaala maalik man ishtaraa silcatan min asilac gazlan yacni khuyuutan tusnacu minhu alaqmisha aw mataacan aw buqcatan min alard ard uma axdatha fii dalika almushtari camalan hadihi albuqca camila fiiha baaca zaydun licamrin ardan fajaءa almushtari wa banaaha uma aflas uma axdaa fi dalika almushtari camalan bana albuqcata daaran aw nasaja algazla hawban xawala ila alkhuyuuti hawban uma aflas aladii btaca dalik uma aflas fakhtalafa rabu lmaal rabu silcati walguramaa faqaala rabu silcati ana aakudu lbuqcata wama fiiha min albunyaan faida jaa zayd maala waqaala ana bictu hadihi alarda licamrin waqad aflasa waqad banaa calayha baytan ana aahudu alarda albayta qaal ina dalika laysa lahu lianna haa hunaa ziyaada walaakin tuqawamu lbuqcatu wama fiiha mima aslaxa almushtari tuqawam albuqca albuqca maala kanat fi lwali hamsiina diinaara uma bacda maa banaa calayha beytan saarat ilbuqcatu maca hada albeyti miata wahamsiina diinaaran qaal walaakin tuqawamu lbuqcatu wamaa fiiha mima aslaxa almushtari uma yakuunaa uma yundaru kam hamanu lbuqca hamanu lbuqcati kam hulu wa kam hamanu lbunyaani min tilka alqiimati wa hamanu lbunyaani ثلثان يقول ثم يكونان شريكين في ذلك الأرض والبناء يتشاركان يتشاركان يعني البائع مع الغرماء يتشاركان يقول ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر, بقدر حصته كم wayakuunu lilguramaai biqadri xisati lbunyaan uluan alguramaa yakunu lahum uluan qaala maalik watafsiiru dalika an takuuna qiimatu dalika kuliha alfa dirhamin waamsi miati dirham wa khamsa miati dirhamin fatakuna qiimatu lbuqcati khamsa miati dirham wa qiimatu lbunyaani alfa dirham fayakuunu lisaaxibi lbuqcati kan athulu wayakuunu lilguramaai kan athulutha qaala maalik wakadalika algazlu wagayruhu mima ashbahahu ida dakhalahu hada yani ida dakhala fiihi hadihi ziyaada walaxiqa almushtariya daynu laa wafaa lahu wa hada alcamalu fiih yani nacmalu mila maa camilnaa fi lbunyaani waalbuqcati مسألة أخرى qال مالك فأmا ma بيca min الصلع التي lm يحdث فيha المبتاع شhيئا إلا أن تلka الصلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاaحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها faina alguramaء yukhayaruuna bayna an yu'tuu raba silcati hamana aladii baacahaa bihi walaa yanqusuuhu shaya wa bayna an yusallimuu ilayhi silcatah ayb alardu maa zaada fiiha almushtari shaya walaakin hiya biabiicatiha irtafacat qiimatuha irtafaca amanuha kaanat qad biicat bimia fasaarat bimiatayni alaan wاlmushtari ma camila fiiha shaya hiya binafsiha zaada ma lcamal qaal saaxibuhaa yargabu fiiha saaxibuha yuriidu an yastarjica ardah wاlguramaa yuriiduuna imsaakaha lianna fiiha ziyaada qaal alguramaau yukhayaruuna bayna shayayn ima an yucطuu raba silcati ahaman aladii baacaha bih yucطuuhu lmiya walaa yanqusuuhu shaya wa bayna an yusalimuu ilayhi silcataha idan alkhiyaaru lilguramaa yuqaalu lahum hadihi alardu biicat bimia faruddu lmia calى albaa'ic aw yushaariku albaa'icu macaakum rudduu almia aw sallimuu asilca la rudduu almia aw sallimuu silcata lah yani acطuu hamanah aw rudduu asilcata lah wain kaanat isilcatu qad naqasa hamanuha wain kaanat isilcatu caksu lmas'ala naqasat kaanat bicat bimia fasaarat alaan bacda hubuudi alascaar saarat bihamsiin faladii baacaha bilkhiyaar in shaaa an yaakuda silcatahu walaa tibaacata lahu fii shayin min maali karimihi fadalika lahu in araada an yaakuda cardahu walaysa lahu shayء min maali almuflisi falahu dalik yastarjicu cardahu alatii habatat qiimatuha wain shaaa an yakuuna gariiman min alquramaai yuxaasu bixaqihi walaa yaakudu silcatahu fadalika lah fain araada طaalamaa ana alarda qad naqasa sicruhaa an yushaarika wayaأkuda xisatahu yuxaasa yani yaakudu xisatahu maca alquramaai falahu dalik ayb qaala maliku fi man ishtaraa jaariyatan aw daabatan rajulu ishtaraa jaariyatan زمان الأول كانوا يتاجرون في الرقيق أو دابة فولدت عنده ولدت عند المشتري المفلس ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع الجارية وولدها الدابة وولدها يرجعان إلى البائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا wayumsikuuna dalika wahum yumsikuuna dalika laakin anaada alquramaau an yubquu macaahum aljaariyata wawaladaha aw iddaabata wawaladaha wa yucطuu xaqa albaa'ici yani hamanahu falahum dalika aydan lahum alkhiyaar idan alkhiyaaru haahunaa lilgulamaa maa yajuuzu min asalaf wasalafu almaqsuudu bihi haahunaa alqardu maa yajuuzu min alqard qala malik can zayd bn aslam can caطaa bni yasaar can abi raaficin mawla rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam anhu qaala istaslafa rasuulu llahi sala l slama bakran waalbakru huwa alfatiyu min alibil fajaathu iblun min asadaqa jaathu iblun min asadaqa qaala abu raaficin faamaranii rasuulu llahi sala l slam an yaqdiya arajula an aqdiya arajula bakra amaranii rasuulu lahi sal slam an aqdiya arajula bakra rudda lahu ma istaslafnaa minhu wاqtaradnaa faqultu lam ajid fi ibili ila jamalan khiyaaran yani jayidan rabaaciyan yani dakala fi sin wاrabaaci huna yaqul aladii asqada rabaaciyatah wa hiya alasnaan alatii takunu bacda hanaaya itnaani min fawq wa itnaani min asfal asqada rabaaciya fayusamaa rabaaci wاlunhaa rabaaciya faqaala rasuulu lah sal slm acطihi iyaahu faina khayra الnaasi axsanuhum qadaa'a faidan ida istaslafa rajula min rajuli shayئa waaraada an yarudda almustaqridu axsana mima اqtarada fahada jayid wa huwa amrun marguubun fiih ayib qala malik can xumayd bni qaysin ilmakiyi can mujaahidin anahu qaala istaslafa cabdullaahi bnu cumar min rajulin daraahim cabdullahi bni cumar istaslafa min rajulin daraahim uma qadaahu daraahima khayran minha acaahu warada lahu daraahima khayran minha qaal waa khayriyatu ima an takuna akar istaslafa minhu cashara faacطaahu hamsata cashar aw kanat ajwad min xayثu aljawda faqaala alrajulu ya aba cabdiraxmaan hadihi khayru min daraahimi alatii aslaftuka faqala cabd llahi bn cumar qad calimtu walakin nafsii bidalika ayib fakudha qaala maaliku laa ba'sa bian yaqbida man aslafa shaya min adahabi aw ilwariqi aw iطcaami aw xayawaani miman aslafahu dalik afdala mima aslafahu yajuuzu an yaqbida afdala mima aslafahu ida lam yakun dalika calaa shardi minhuma lakin idaa qaala rudda lii hamsata cashar ana uslifuka rudda lii hamsata cashar laa yajuuz hada riba aw caada aw jarat caadatu bacdi annaas caada kayra jayida laysa haahunaa shardun walaakin jarat caadatuhum sayi'a anahum idaa aslafuu cashara yantadiruuna hamsata cashar laysa shardan walakin caada qaala fain kaana dalika calaa sharطin aw wa'yin walwa'yi huwa alwacdu aw caadatin yani shar aw wacd qaala ana sa uridu laka hamsata cashar aw alcaada qaala fadalika makruuhun walaa khayra fiih hadii riba qaala wadalika ana rasuula allah sal slam qadaa jamalan rabaaciyan khiyaaran makaana bakrin istaslafahu wa ana cabdallah bna cumar istaslafa daraahima faqadaa khayran minha fain kaana dalika can tiibi nafsin min almustaslifi walam yakun dalika calaa shardin walaa wa'yin walaa cadatin kana dalika xalaalan laa ba'sa bihi lakin ashaafici yaquul ama ashardu falaa shaka ana hada min baabi riba lakin ida kaanat wacdan maa sharada calayhi اlmuslifu walakin qaala almustaslif ana in sha allah sa urdi farada lahu hamsata cashar aw kaanat alcaadatu haakada qaala laa araa hada xaraam laa araa hada xaraam ayb ma laa yajuuzu min asalaf qaala maaliku inahu balagahu ana cumara bna alkhaaabi qaala fii rajulin aslafa rajulan acaama rajul aslafa rajulan acaama calaa an yucطiyahu fi baladin aakhar fakariha dalika cumar bn khaaab waqaala faayna alxamlu yani xumlaana rajulu sheekh cabdallah aslafa rajula casharata akyaas min alqamxi fii maqdishu uma cinda aladaa'i qaala dac lii hadihi alcashara fi madiinati kada walii tijaara fiiha qaala cumar laa yajuus hada karih qaal ayna alxaml yacni hada almustaslif qad anfaqa fiiha maala jacalahu yaxmiluha min makaan ilaa makaan fakaana hada mima intafaca fiihi almuslifu faqaal hada ayna alxaml yani ujrat lxamli hada cala lmustaslim wakaana hada dararun calayh qaala ayna alxamlu yani xumlaanahu ila hada albalad lianna hada yukallif qaala malik inahu balagahu ana rajulan ataa cabdallahi bna cumar faqaala ya aba cabdiraxmaan inii aslaftu rajulan salafan waishtaradtu calayhi afdala mima aslaftuhu faqaala cabdullahi bna cumar fadalika ariba hada waadix dalika ariba qaala fakayfa ta'murunii ya aba cabdiraxmaan ayib kayfa akhruju min hadihi alwarda waqaca fiihi riban wahuwa yuriidu an yakhruja minha faqaala cabdulahi bn cumar asalafu calaa alaaati awjuh induruu asalafu calaa alaaati awjuh salafun tuslifuhu turiidu bihi wajha allahi falaka wajh llah ida anta aradta min hada salaf wajha allahi falaka wajh llah wa salafun tuslifuhu turiidu bihi wajha saaxibika falaka wajhu saaxibi walaysa laka wajhu llah wasalafun tuslifhu litaakuda khabiian biayibin fadalika riba huwa riba taakhud lkhabiis hamsata cashar muqaabil cashar hada khabiis qaala wasalafun tuslifhu litaakuda khabiian biayibin fadalika riba qaala fakayfa taamurunii ya aba cabdiraxmaan qaala araa an tashuqa asaxiifa alwaraqaha alatii fiiha tacaaqub tashuquha tatakhallasu minha ayb fain acطaaka mila aladii aslaftahu qabiltahu in acطaaka alcashara qabiltahu wain acطaaka duna aladii aslaftahu faakhadtahu ujirta in acطaaka tisca ma qabilta ujirta wain acطaaka afdala mima aslaftahu طayibata bihi nafsuhu fadalika shukru shakarahu laka hada shukru shakarahu laka almustaslif wayumkin an taakud walaka ajru ma andartahu faida hada maxraj qaala maaliku naafici anahu samica cabdاllah bn cumar yaquul man aslafa salafan falaa yashtarid ila qada'a bas laa tazid calى shardi اlqada rudda lii hada maal fi kada kada bas ama taziidhu aw tuadiihi fi balad kada la qaala maaliku inahu balagahu ana cabdاllah bna mascuud kana yaquulu man aslafa salafan falaa yashtarid afdala minhu wain kana qabdaة min calafin fahuwa riban xata low qaal taأtii bihada asalaf wamacahu qabdaة min calafi ximaar qala malik alamru lmujtamacu calayhi cindana ana man istaslafa shayئa min alxayawaani bصifati wa taxliyati macluuma yani tawصiif macluum fainahu laa ba'sa bidalik wa calayhi an yarudda milah yarudda mihla maa istaslafahu ila ma kana min alwalaa'i yani alimaa fainahu yukhaafu fi dalika dariicatu ila ixlaali maa laa yaxilu falaa yaslux falow aslafa rajulu rajula amatan fajamaca hada almustaslifu tilka alama uma raddaha fakaana hada min baab icaarati alfuruuj wahuwa laa yajuuz qaal fainahu yukhaafu fi dalika dariicatu ila ixlaali ma laa yaxilu falaa yaslu watafsiru ma kuriha min dalika an yastaslifa arajulu aljaariyata fayusiibaha ma bada lahu uma yarudduha ila saaxibiha bicayniha fadalika laa yaxilu walaa yasluk walam yazal ahlu lcilmi yanhawna canhu walaa yurakisuuna fiihi liaxadin wallahu aclam sala allah slam المستسلم